bilowgii adduunyada beratankii bilowda barbardhaaq iyo badin bafi kale lowhaa barbardhaaq iyo badin bafi kale lowhaa bilowgii adduunyada baratankii bilowda wacan dhegaystayaal meel kasta aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka ciyaaraha duur ood xilligan oo kale maalin kasta ka dhagaysataan k n ismaqal haboon dhegeystayaal waa khamiis toddobiyo tobanka bisha agosto sanadkuna waa labada kun wararkan maanta idinkugu soo gudbin doona barnaamijka ciyaaraha waxaa qayb ka noqon doona meemar oo sheegay in christiaano ronaldo uu ka dambeeyo in xidigaha reer yurub ay ku dhiiradaan aadista horyaalka sacuudiga waxaa kaloo idiin soo gudbin doonaa manchester city oo ku guuleysatay koobkeedii afraad ee sanadkani tababaraha kooxda liverpool georgian colobna waxa uu go-aan ka gaaray mustaqbalka goolahaya alison baker maxuu ka yiri masucuudiga u fasixi doonaa mase wuu sii heysanayaa barnaamijkaanu kuu soo gudbin doonaa liverpool waxay dhammaystirtay saxiixa xidig cusub oo qadka dhexa ah waa kuma xidigaasi barnaamijka ayaad ku maqli doontaan wararkaas iyo sheekooyinkii suuqa kaliibsiga ciyaartooyga ayaan idiin soo gudbinaynaa qorshe ayaa farsameynaya anigu waxaana iluul maxamuud aadan ee mar kale soo dhawaada hay dhegaystayaal barnaamijka ayaan u gudagalaynaa haddii aan ku bilaawno ciyaaryahanka reer baraaziil neymar jiar ayaa wuxuu sheegay in christiaano ronaldo uu sabab u yahay in xidigaa reer yurub ay ku qulqulaan ama ay aadaan horyaalka sacuudiga carabiya oon markii hore aan lagu dhiiran jirin waxaan aaminsanaha ayuu leeyahay neymar in christiaano ronaldo uu bilaabay in la aado horyaalka sacuudiga iyadoo markii hore xidigaha magaca leh ay iska diidi jireen horyaalkaasi balse wixii ka dambeeyey christiano ronaldo markii uu ku biiro horyaalkaasi xidig kasta oo magac ku leh qaaradda yurub waxaa wax caadiya la noqotay in horyaalka sacuudiga laga ciyaari karo islamarkaasina uu tartan yaalo neymar ayaa toddobaadkan waxa uu ku biiray kooxda al-hilaal ee ka dhisan horyaalkaasi sacuudiga isagoo hadalkiisa sii wataa ayuuna yiri qof walba haatan christiano markuu aadayay horyaalka sacuudiga wuxuu ku tilmaamayay waxaan caadi ahayn balse haatan waxuu yidhi waa lala qabsaday in sacuudiga la aado waxuuna ka noqday horyaalada sacuudiga ah christiano ronaldo ayaana bishii janawari waxauu ka tagay kooxda manchester united isagoo ku biiray naadiga al nasar ee horyaalka sacuudi carabiya ronaldo ayaana toddobaadkii lasoo dhaafay koobkii ugu horeeyay kula guuleystay kooxdiisa al nasar koobka lagu magacaabo carab champions cab neemar ayaana haatan al hilaal ku biiray sidoo kale horyaalkaas waxaa aada xidiga magacyo waaweyn ku leh sida krim bezema mane roberto fermino riyaad maharais iyo weliba kante xidiga lagu magacaabo welina waxaa sii soconayaa xidigo kale neymar ayaana haatan waxuu ku biiray kooxda al-hilaal waxaana halkaas kaga sii horeeyeyba khaaliduu kulabaali iyo robin nafes iyo xidigo kale oo ka hayaamay qaarada yurub horyaalka sacuudiga ayaana haatan wuxuu noqdayba mid ay ku faanayaanba xidigaha magacyada waaweyn kula qaarada yurub iyadoo marba mar kasii dambeedana halkaasi lagu qulqulaya saameynta uguweyn ayaana waxay tahay christiano ronaldo markii uu ku biiray inay qof walbana noqotay wax caadiya in sacuudiga laga ciyaari karo ronaldo ayaana horey waxauu sheegayba in horyaalka sacuudiga oo noqon doono mid kamida ah horyaalada waaweyn tartan adagna uu meeshaas yaalo haddana taasi waa ay muuqataa oo tartan ayaa halkaasi yaalo haddaan eegno dhanka kale kooxda liverpool ayaa si degdeg dega ah waxay u dhammaystirtayba saxiixa xidiga qadka dhexe ka ciyaara ee reer jabaanes ciyaaryahanka lagu magacaabo wataru endu kaas oo ay kala soo wareegeen koox ka dhisan dhankaasi jarmalka liverpool ayaana haatan kooxda waxay kusoo daraysaaba xidigani ciyaaryahankan ayaana liverpool ay haatan dhamaystirtay qadkeeda dhexe ayayna dooneysaa inay ku xoojido liverpool ayaa suuqa wacdaro kala kulanta amase xanuun kadib markii xidiga lagu magacaabo romeo lavia ay wax badan ka dababoodayeen ee ugu dambeyntii xidigaasi ka qaadatay kooxda chelsea mar kale xitaa liverpool waxay isku dayeen kasaydo balse labada xidig waxaa u awood sheegatayba kooxda chelsea oo liverpool awood ayaa loo sheegtay ciyaaryahanadaasna waxay aadeen dhankaas iyo bluwis liverpool ayaana haatan ciyaaryahankan soddon jirka ah kasoo qaadatay dhankaas iyo horyaalka jarmalka heshiis ayayna la gaartay kooxda kubadda cagta liverpool ciyaaryahankan ayaa dhankaasi jabaan ka imaaday oo u dhashay lacag sagaal toban milyan oo yuuro ayayna kusoo qaateen kooxda kubadda cagta liverpool haatana liverpool waxay noqotayba kooxda ceebta ugu weyneed suuqa kaliibsiga xagaagaani la kulantay liverpool ayaana saacado gudood ku dhammaystirtayba heshiiska ciyaaryahanka qadka dhexe ee indhayarta ee lagu magacaabo endu kaas ayayna haatanba liverpool gacanta ku dhigeen weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka ciyaaraha k nn tahay saaxiibayaal markan haddaan eegno kooxda kubadda cagta manchester city ayaa xalay markii ugu horeeyay taariikhda waxay ku guuleysatay koobka uwefa super cab kadib markay rogoorayaal ku garaaceen naadiga reer sbein ee sevilia manchester city ayaana kulankan inta ugu badan waxay u muuqatay inay kubadda haysatay iyadoo aada u tabeen ciyaaryahankoodii dibruun kaas oo dhaawac afar bilooda kaga maqnaan doona kooxda kubadda cagta manchester city manchester ayaana u muuqatay inay xalay dhibaato martay amase ay aad ugu dhib qabaan ciyaaryahanka ka maqanee dubron iyo weliba xidigii kale ay fasaxeen iyadoo dhalintii goolasheedii looga bartay ay aad u yaraadeen kulankan xalay ay ciyaarteen waxaa laga fahamsan yahay in manchester city xagaagaani ay mari doonto dhibaato sevilia ayaa xalay dhinaceeda waxay ahayd koox aada weeraro rawaalcelisa u sameynaysay goolka koobaad ee ciyaartana waxaa dhaliyay kooxda sevilia oo hogaanka u qabatay ciyaarta daqiiqadii shan iyo labaatanaad qaybta koowaad ee ciyaarta ayaana waxay kusoo dhammaatayba hal gool iyo eber oo ay hogaanka ku heysay kooxda kubadda cagta safiiliya markii isku soo laabtay qaybta labaad ee ciyaarta xidiga baalmar la yiraahda ayaa la yimaaday goolka barbaraha manchester city daqiiqadii lixdan iyo saddexaad iyadoo u muuqatayba haddii gool labaad ay helaan safiiliya in laga badin karayba manchester city balse taasi mayse dhicin oo labada kooxoodba difaacyadooda aad ayay u adkaayeen oo mid walba waxay iska ilaalinaysay in shabaqeeda loo tallaabo iyadoo taasina keentay in ciyaarta sagaashankii daqiiqa ee loogu talagalay ay ku dhammaato barbardhac hal gooli hala ugu dambeyntii rigoorayaal ayaa la isla aaday afar iyo shan rigoorahna waxaa ku badisay kooxda kubadda cagta manchester city uefa supercab ayaana xalay markii ugu horreeyay taariikhdooda ku guuleysteen koobkan uefa suberkab ayaa waxaa ciyaaray labada kooxood ee soo kala qaada koobka champions leaga iyo weliba yurub liaga maadaama city sanadkan marka ugu horeeyay taariikhda ay qaatay koobka lagu magacaabo champions league waxay xalay ciyaareen uefa suberkabka oo sefilia oo horey usoo qaadayba koobka yurub liigaha la ciyaareen ugu dambeyntiina xalay koobkii afraad ee sanadkan ayay gacanta ku dhigeen manchester city inkastoo ay u muuqato inay aada u tabayaan xiddigaha ay fasaxeen iyo sidoo kale ciyaaryahan kevin debron oo goolasha haatan wixii ka dambeeyay waxay u muuqataa in kaliya laga sugi doono xidiga halen xalayna halen wax goola waa u dhalin waayo shabaqa waa uu gaari waayay markaan hadaan eegno tababaraha kooxda kubadda cagta liverpool gorgian clob ayaa wuxuu go-aan ka gaaray mustaqbalka guulahayaha kooxdiisa ee alison kaas oo lala xiriirinayaba inay xiise qabto kooxda horyaalka sacuudiga ka ciyaartay almasar kooxda almasar ayaana waxay doonayaanba inay gacanta kusoo dhigaan golahayaa reer brazil ee alison kaasoo liverpool goolkeeda ugu jira tababaraha liverpool colob ayaana si cad si cad go-aan uga gaaray in maaragta goolahayihiisa koowaad ee kooxdiisa ee baaqi uu kusii ahaan doono magdegada anfield colob ayaana doonayaba in xidiga uu sii heysto islamarkaana uusan iska fasixin inkastoo horyaalka sacuudiga xidigii si dhaba looga soo dalbado aysan kooxda isku dhejin karin haddana liverpool waxay doonayaanba inay sii haystaan alison baker maadaama goolahayaha koowaad ee kooxda uu yahay tababaraha kooxdaasi colob ayaana doonayaba in ciyaaryahankan uusan fasixin alison baker maadaama kooxda xilli ciyaareedka haatan bilow yahay una muuqato in maaragtay goolahayahooda koowaad ay u baahan yihiin markaan eegno kooxda kubadda cagta arsenaal ayaaba xil ciyaareedka cusub waxay ku bilaabanaysaaba dhibaatooyin dhanka dhaawaca ah iyadoo waayeesaa ciyaaryahankeeda cusub ee lagu magacaabo julian timber timber ayaa waxaa lasoo warinayaaba in maaragta uu dhaawac uga maqnaan doono xil ciyaareedkani horyaalka brimer liaga maadaama xiddigan uu dhaawac halisa uu qabo ciyaaryahankan ayaana waxaa laleeyahay arsenal xilli ciyaareedkaana uma ciyaari doono ilaa iyo toddobiiyo sideed bilood ayaana lagu saadaaliyey inuu garoomada ka maqnaan doono timber oo xilli ciyaareedkani arsenaal soo qaadatay isla markaana kooxda ay soo dareen ayaa wuxuu nasiib u yeeshayba in kooxda uusan u ciyaareynin xilli ciyaareedkiisa ugu horeeya timber ayaana sheegi doona dhammaan kulamada ee xilli ciyaareedkani ciyaaryahankan ayaa dhaawac halis qabo arsenal ayaa xili ciyaareedkan ciyaari doonta sagaal kulan haatan ilaa iyo dhammaadka sanadka labada kun taas oo la macna ah qeybta hore ee xili ciyaareedka in maaragta xidigan ueysay maaragta waayi doonto arsenal ayaana taas waxay ku noqon doontaa dhibaato iyadoo xagaagan ay dooneysaba inay mar kale u tartanto horyaalka brimer leaga oo ay sanadkii hore aada ugu tartameen balse kooxda kubadda cagta manchester city ay maaragtay ka qaadatay arsenal ayaana doonaysa xili ciyaareedkan kale inay mar kale u tartanto horyaalka brimer leaga islamarkaana ay gacanta ku dhigto balse haatan dhaawacyo ayaa soo galaya xidigihii ay ku tashanaysana waayba kala dhantaalmayaan taasna waxay dhabarjab ku tahayba kooxda kubadda cagta ganars markaan haddaan eegno isla reaal madridna haddaan dhankeeda aadna reaal madrid ayaa waxaa laleeyahay waxay arsenal ku qabsanayaanba xidig u ciyaara kooxda manchester city ee lagu magacaabo laborte michael arteta ayaana wuxuu qorsheynayay inuu ciyaaryahankan lasoo wareego si uu ugu buuxiyo booska uu ka maqnaan doono ciyaaryahanka timber oo xili ciyaareedkan la filaya dhaawac inuu ku seego difaaca reer faranse u dheela xulka qaranka spain ee sagaaliyabaatan jirka ah ayaa waxaa la sheegay in kooxiisa manchester city ay heshiiska iibka ah kala gaartay naadiga al nasar balse waxa isaga iyo sidoo kale uu doonayaaba xidigani inuu baaqi ku sii ahaado qaaradda yurub arsenaal iyo reaal madrid ayaan dhaawacyo soo gaareen toddobaadkaana ama xilli ciyaareedkan bilaawiisa een arsenaal ayaa timber waayi doonto halka reaal madridna ee militao waayi doonto dhaawacyadan ayaana kooxahan waxay ku noqdeen dhabarjab taasoo doonayaanba in xidigaha dhaawacyada soo gaaray ay bedeladooda si deg deg ah u helaan real madrid ayaana loo sheegayba inay qalbigiisa ku weyntahay xidiga lagu magacaabo laboorta taas oo ka caawin doontaba inay maaragtay gacanta kusoo dhigaan arsenal ayaana sidoo kale dooneysa laborta ayaana heshiiskii ayaa waxaa laleeyahayba wuxuu doonayaaba inuu dhankaas aado manchester city sanadkani waa uu ka tagayaa xilli ciyaareedkan ciyaaryahankan man city waa ismaac salaami nayaan ayaa laleeyahay laborte xitaa horyaalka bermer leaga inuu ka tago ayaa suurogara ciyaaryahankani iyadoo ciyaaryahankan ay doonayaan kooxaha real madrid arsenaal iyo sidoo kale al nasri oo ka dhisan dhankaasi horyaalka sacuudi carabiya waana laisku haystaa xidiga la boorte iyadoo arsenal ay doonaysa inay gacanta kusoo dhigto balse haatan waxaa laleeyahay real madrid ayaa dhexda kasoo gashay oo xilligani ka qaadan karto kooxda kubadda cagta manchester city markaa daafaca uga ciyaara kooxda ama uga ciyaari jirayba kooxda southampton maadaama xilligan haatan uu gacanta u galayo kooxda kubadda cagta ee chelsea ramio lafia ayaa waxaa lagu soo waramayaaba inay layaab ay ku noqotayba liverpool islamarkaana uu dareemay markuu maqlay in liverpool oo dooneyso uu maaragta laleeyahay ciyaaryahankan waa uu ka xumaaday liverpool ayaa dooqa koowaad u ahaa ciyaaryahankan intii uu furan yahayba suuqa kaliibsiga iyagoo aada u doonaya inay gacanta kusoo dhigaan ciyaaryahanka laafiya aadna uga daba wareegaya ayaa maaragta liverpool ugu dambeyntii laga dulqaaday chelsea ayaana sidoo kale iyana waxay suuqa intuu furnaa intay liverpool ku mashquulsaneed laafia bluesna waxay ku mashquulsaneed kasaydo liverpool ayaana waxaa isku daydayba inay chelsea ka xaddo ka qaadato ciyaaryahanka kasaydo balse kasaydo ayaa wuxuu cadeeyey inuusan rabin liverpool islamarkaana uu doonayo chelsea liverpool ayaa ugu dambeyntii mar labaad waxay kusoo laabatay xidiga ewelba horuu doonaysay laafia laafi ayaa isna ugu dambeyntii wuxuu qirtay inuu rabo inuu ku biiro kooxda chelsia sidaas ayaana labada xidig ay ku weysay kooxda kubadda cagta liverpool xidigii hore qadka dhexe manchester city ayaa waxaa la filayaa inuu tijaabada caafimaadka u maro kooxda kubadda cagta chelsea afartan iyo ama saacadaha dhow ee nagu soo aadanba ciyaaryahankan ayaana buluwis ay gacanta ku dhigtay waana xidigii labaad oo iska diida liverpool kana doorbida kooxda chelsea kadib kaseeda oo sidaas oo kale sameeyey laafi ayaana markii hore waxuu doonayeyba inuu ku biiro amafin isagoo ugu dambeyntii iska diiday markuu maqlay inay jalsiya doonayso ayaa xidigan waxuu sheegayba in maadaama buluis doonayso isaguna uu kooxdaasi diyaar u yahay inuu ku biiro liverpoolna waa iska diiday liverpool ayaana ciyaaryahankan marka hore waxay ka gudbisay dalab afartan iyo malyana iyadoo ugu dambeyntii dalabkaasi laga diiday haatana xidigan waxuu marayaaba dhankaas iyo kooxda kubada cagta chelsia oo chelsea ayaa ku guuleysatay saxiixiisa liverpoolna waa uu iska diiday xidiga ayaana sidaasi liverpool ay maaragtay banaanka uga maray liverpoolna haatan waxayba gacanta kusoo dhigtayba xidig indhayaro jabaneesa oo lagu magacaabo endo weliba xidigaas markay sheegtay inay dooneysay markay lasoo saxiixatay wax badan buuma dhexeen oo malaha waxay istiraadaha sheeg sheegtid waa lagaa qaadanayaayo gacanta ayaa hadda xidigaasi kusoo dhigtay inkastoo laleeyahayba ma gaari karayo xidigaha ee weysay ee kasayd iyo sidoo kale laafiya dhanka kale kooxda kubadda cagta liverpool ayaa weli waxaa maaragta laleeyahay ugu dambeyntii ee aada maaragtay usoo dhaweyneysaaba ama ay dooneysaa mar kale inay raadiso xidigo kale oo qadka dhaxa ah intuu furan yahay suuqa kala iibsiga ciyaartooyga kadib qalbijabkii kasoo gaaray ciyaaryahanada kasaydo iyo weliba laafiya liverpool waxaa laleeyaha weli waxay dooneysaa inay suuqa kusii jirto ugu dambeyntiina ay maaragtay daydayato ciyaaryahano kale oo ay keeni karto amaba ay isleedahay wax ay ku tari karaan ama xagaaga soo socdo waad ku dagaalami kartaa ayaa laleeyahay liverpool weli waxaa laleeyahay suuqa kama dhamaan oo xidigay rabto ama ay dooneyso inay buuxido weli suuqa galiibsiga ciyaartooyga ayay ka daydayi doontaa paixões ciyaaryahanka lagu magacaabo romeo laafia ayaa wuxuu sheegay sababtii uu iskaga diiday kooxda kubadda cagta ee liverpool markaana uu ugu biirayba ee naadiga jelsiya ay horyaalkaasi premier leaga iskaga ciyaareen xidigan ayaa southampton ka imaaday isagoo ku biiraya naadiga chelsia liverpool ayaana toddobaad waxay soo qaadatay miijab ah oo suuqa kalibsiga ciyaartooyga oo ay ku fashilantay xidigihii ay dooneysay inay soo qaadato isla markaana ay gacanta kusoo dhigaan ayaa maaragtay laga dulqaaday iyadoo chelsia laleeyahayba sanadkani liverpool ay ka inkaarsatay oo ay u awood sheegatay tababaraha kooxda kubadda cagta liverpool gorgian colob ayaa wuxuu raadinayay beddelka xidiga lagu magacaabo fabinho oo u wareegay dhankaasi horyaalka sacuudiga waxa uuna bartilmaameedka koowaad ka dhigtay moses kasaido kaas oo la duldhigay lacag gaaraysa ilaa boqolkoob milyan oo geni balse xidigaas ayaa waxa uu sheegayba inuusan dooneyn inuu aado dhankaasi anfield keliyana uu diyaar u yahay inuu ku biiro kooxda kubadda cagta chelsia islamarkaana uu ka ciyaaro garoonka stanford bridge waxaa kale oo go-aankaas oo kala qaatay romeo lafia oo isna la filayeyba amaba la filayay saacadaha soo socda isaga heshiiskiisa liif waa chelsia inuu dhammaystiro islamarkaana tijaabada caafimaad ku maro kooxda ka ciyaarta gegada stanford bridge kadib markii uu diiday liverpool isagoo lixdan milyan oo gini ugu wareegay kooxda kubadda cagta chelsea kasaydo ayaa la weydiiyey sababta uu diiday liverpool isagoo sheegay in yaraantiisii uu taageeri jiray chelsea gaar ahaan xidigaha qadka dhexa uga ciyaari jiray engolo kante iyo weliba makalele inkastoo laacibkii hore waqtiguu makalele ciyaaraya xilligan uu daayaraa islamarkaana wuxuu sheegay inuu daawan jiray chelsea maaliyadaheedana ay guriga u buuxaan islamarkaana uu aad jecel ugu qabay kooxda kubadda cagta jelsiga haatanna wuxuu sheegay in wariyadaasi ka dhabeeyey laafia ayaa isna sidoo kale waxaa la weydiiyey sababta ugu soo biiray jelsia islamarkaana uu iskaga diiday kooxda kubadda cagta ee liverpool isagoo sheegay sababta taasi ka dambeeday wuxuuna yidhi aniga waa xaalad ka duwan midda oo maaragtay usoo aaday jelsia kasaydo ayaan anigana usoo aaday ayuu leeyahay ciyaaryahanka da-da yar ee sagaal jirka ah ayaa liverpool iska diiday isagoo ku biiro kooxda kubadda cagta ee chelsea laafiya ayaa isaga waxa uu yiri aniga waxaan ka caraysnaa arinta ah in maaragtay liverpool soo dooratay markaan ogaaday in chelsea ee maaragtay ay rabto ayaa waxaa doortuu kooxda kubadda cagta bluwis waxaan taageero wahay uu kooxda chelsea ilaa iyo haatanna waa taageersanayna ku biirana waa faraxe oo ku faraxsanahay ayuu leeyahay laafia oo sheegay sababtuu iskaaga diiday kooxda kubadda cagta liverpool islamarkaana uu u doortay naadiga blues ee ka ciyaarta dhankaasi london dhegaystayaal guud ahaana intaasi ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii ciyaaraha kenya inaad kala socoteen ee nabadgelyo